بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أقسام الاسم المبهم أقسام الاسم المبهم اسم اسمك مبهم كأي قيبه سي أي نهار كنكو عرفي دونا اسمك مبهم كي واسم إشارة اسم إشارة إيا اسم موصول اسم موصول لبضا أيو قيب سميا تعريفه أضين تعريفه هو ما دل واك كتصا calaa mushaarin ilayhi mid farta lagu fiiqayo milu daa sida lafdiga daa oo kale ismu ishaaraha marka laga hadlayo mid farta lagu fiiqayuu kutusayaa sida lafdiga daa oo kale ismun mawsuulun waa ismi mawsuulka labaadna tacriifuhu haddaynu tacriifinno huwa maa yaxtaaju waa ka u baahan ilaa silatin silo iyo wa caa'idin caa'id ismiga mawsuul siliya caa'id buu u baahan yahay oo waa kuwu ku macrifoobayo maalan haddaan alladii soo qaato waxa lagama maarmaana silo iyo caaid inaan siiyo ereyga alladii ah haddaan soo qaato lama garanayo ladiigan haddaanan silo iyo caaid ka dambaysiin siladu waa jumlo ama waa shibhuljumlo kolkaa maalan waxaan odhanayaa markaan jumlo ku darayo jaaa aladii baan odhanayaa jaaa aladii jaaa aladii markaan idhaahdo ladiigan lama garanayo haddaan laakiin idhaa maalan jaaa aladii darabaka amsi haddaan idhaahdo darabaka amsi kiibaa yimid shalay ku garaacay hadda waynu fahmaynaa kaasi kuu yahay jaaa aladii darabaka amsi baynu nidhi siladii waa intaasoo dhan caaidkuna waa damiir kan waafaqsan oo aladiigu hadduu nin yahay damiir nin abaa halka looga baahan yaho caaidna odhanayo hadduu kani dhadig noqonayo allatii uu yahayna damiir dhadiga hadduu laba yahay damiir laba ah hadduu jamac raga yahay damiir jamac raga haddaba waxaan doonaynaa daraba away caaidkii maka maya maaha nadigani waa nin maan damiir maqan baa loo baahnaa darab aawey faacilkeedii markaa darab ilan kaafkani waa kii la garaacay daraba garaacay huwa ladiigu ka adiga ku garaacay adigu kii la garaacay kaafkani waa mafcuulkii kii la garaacay wey halkaa faacil mustatira ku jira oo huwa ah haddaynu eegno haddaba huwada halkaa ku jirta ayaa caaid la odhanaya intaasoo dhani waa silo oo sila la odhani waa jumladii silada ahayd caaidkaa kelidiina huwadaa keligeedna caaid baa la odhani oo caaid wey haddaba ismiga mawsuule alladiiihi wuxuu u baahdaa siladaa iyo caaidkaa labadaasoo isku tegey ayuu u baahan yahay sidaynu dareemayno ismiga mawsuul silo iyo caaid buu u baahan yahay markuu ismi yahay tacriifuhu ismiga mawsuul tacriifkiisu huwa maa yaxtaaju waa ka u baahda ilaa silatin silo iyo wa caaidin caaid milu ladii sida alladii oo kale weeyi aladaani alladaani oo kale weeye aladiina aladiina oo kale weeye allatii lafdiga allatii oo kale weeye allataani oo kale weeye allaatii oo kale weeye alulaa oo kale weeye misaalulmawsuuli ismiga mawsuul tusaalihiisa fii jumla mufiida isagoo jumlo mufiida ah ku jira waa jaaa aladii kiibaa yimid saraqa albeyta guriga xaday jaaa aladii kiibaa yimid saraqa albeyta guriga xaday undur waxaad eegtaa ilaa haada miaal tusaalahan eeg fajumlatu silati jumlada siladi ihi hiya aljumlatu waa jumlada allatii jumlada taxtahaa hoosteeda uu ahaaday khatun xariiq saraqalbeyta baa sila la odhanaya walcaa'idu caa'idkuna damiirun mustatirun waa damiir mustatira taqdiiruhu haddaan qadarnana waa huwa oo saraqa faacil u ah amilatu asmaai lishaara asmaaulishaaraha tusaalayaashooda qaala tacaala ilaahay ayaa yidhi ina allaha ilaahay rabbii rabbigay weeye wa rabbukum rabbigiinna weeye facbuduuhu caabuda haadaakani siraadun waa dariiq mustaqiimun toosan ereyga haadaa abaan u jeednaa waa ismu ishaare qaala tacaalaa alle ayaa yidhi haadaani labadani khasmaani way doodayaan ikhtasamuu waxay ku doodeen fii rabbihim rabbigood bayna ku doodeen midina ilaahay diintiisuu difaacaya midina ilaahay diintiisuu la dagaalamaya caliyu bnu abi aalib wuxuu yidhi annagay nagu soo degtay aayaddani markuu ka warbixinayey dagaalkii beder mubaarasadii la samaynayey ee nimankii dee sidaynu garanayno saddexdii nin ee weliid iyo nimankii kale ee sidaynu garanayno weliid ibnu cutba soo ma ahayn iyo shaybata bnu cutba iyo Eh, shaybat bn waliid iyo waxaan doonayaa iyo eh, saddexdii nin ee labana ay walaalaha ahaayeen midna ay midna u dhalay ka kalena uu adeerka u ahaa markay yidhaahdeen yaa noo soo baxaya ee eh, saddex nin oo ansaareed ay u soo baxeen ayay yidhaahdeen yaa tihiin oo ansaar bay yidhaahdeen waad noo beegtoonti waad noo qalantiin bay yidhahdeen waad noo qalantiin waxaan doonayna raggiina la dhasheen ilmaadeerada ahayn nebigu wuxuu soo saaray saddex nin oo cali ku jiro oo iyaguna isku xaafad u dhowna waa cali bnu abi aalib iyo cubaydaa bnu xaari oo ilmaadeer ruma ah cali iyo iyo iyo cubaydaba waa ilmaadeer ba laba walaalaa kala dhalay iyo xamse oo adeerkooda saddexdaa ayuu nebigu ugu soo saaray kolkaasay dagaal halkii uu ku dhex maray intii dagaalka weyni uuna bilaabanin mubaarasadiibaa meesha timid markay mubaarasadii timid cali kiisii wuu dilay xamsena kiisii wuu dilay laakiin sidaynu garanayno cubaydata bnulxaaris kii isaga la qaabiliyey midba midka kalu dhaawacay kadibna cali iyo xamse ayaa u tegayo intay dileen ayay walaalkoodna soo qaadeen isagoo dhaawaca isna dhexda ku shiiday aayaddan qur'aanka annaga inagu soo degtay buu cali lahaa haadaani labadani khasmaani waa laba doodaya ikhtasamuu waxay ku doodeen fii rabbihim rabbigood bay ku doodeen ereyga haadaaniya baynu u jeednaayo waxa weeye ismushaarihii laba ku dhacaya ulaa'ika kuwaasi hum ulwaariuun iyaga unbaa dhexlaya ereyga ulaa'ikabaa ismu ishaare ah ismu jamac buu ku dhacayaa hadda jamacaasina lab ayuu noqonaya inkastoo baabu taqliibuu yahay ereyga hum ah ee dhexda ku jirtaana xasri wax la yidhaha bay faa'iidaysaa ulaaika hum ulwaariuun kuwaasaa dhalaya jannada odhan maysid ulaaika hum lwaariuun kuwaasaa jannada dhalaya odhan maysid waayo waxaad odhanaysaa kuwa uunbaa dhalaya ereyga uun a waxa wata humta dhexda ku jirta ulaaika kuwaasi hum lwaariuun iyaga uunbaa dhalaya humtaasaa wadata iyo tacriifu darafaynka qaala tacaala alle ayaa yidhi walaa taqrabaa haw dhowaanina haadihi shajarata geedkan yar haw dhowaanina fatakuuna waxaad noqonaysiin min aaalimiin kuwa aalimiina ayaad noqonaysiine waxaynu doonaynaa walaa taqrabaa haadihi shajara ereyga haadihi ah ayaynu doonaynaayo waa ismu ishaare dhadig buuna ku dhacaya inkastoo innaga iyo carabtu aynu ku kala duwannahay geedka oo innaga agteenna geedku waa lab ma odhanaysid geedkaan hadhsanayaabaaad odhanaysaa ama geedka agtiisa ayaan geedka agtiisa ka eeg baa lagu odhan laakiin geedka agteeda miyaynu harta mise waa geedka agteedaba geedka agteeda ma geedka agtiisaynu nidhaana laakiin carabtu haddaba haadaa uma haada shajar ma yidhaahdiine haadihi shajara baa aad arkaysaa aayadda qur-aanka ah walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi tan ashajarata ee geedda ah kolkaa markaad carabiga waafajinaysid soomaaliga waa inaad tidhahdo walaa taqraba haw dhawaanina haadihi tan ashajarata geedda ah geedda waa inaad tidhahda kolkaa af soomaaliga hadduu yar qallooco ah ku jiro dee carabigaan waafajinaynayo carabigii baa dhadig ay ku tahay fatakuuna aad noqotiin min aalimiin dad aalimiin ah haddaba haadihida ayaan u jeednaa qaala tacaala alla waxaa kaluu yidhi an unkixaka inaan kuu guuriyo ixda bnataya labadayda hablood midkood haatayni ee kuwana calaa an taajuranii calaa an taajuranii amaaniya xijajin inaad laakiin ajiir iyo shaqaale ii noqoto calaa an taajuranii inaad shaqaale ii noqoto amaaniya xijajin sideed sannadood ereyga sanaa ayaa af carabiga ilaa afar macno ah mar xijatun bay noqotaa xijatun sanad marka la sheegayo mar horta waa sanatun oo ereyga saasaa loo isticmaalaa oo sanatun bay noqonaysaa mararka qaarna xijatun baa loo isticmaalaa xijatun ayaa loo isticmaalaa oo xijatunna waa sanaduun mararka qaarna xawlun baa loo isticmaalaa oo waa isla sanadkii un mararka qaarna caamun baa loo isticmaalaa oo waa isla sanadkii un haddaba xijajka aayadda qur'aanka a ah rabbi ku sheegay kaasoo la jamciyey weeyaan xijatun baa xijaj la odhanaya calaa an taajuranii inaad ajiir ii ahaatid xoolaha ii raaca amaaniya xijajin siddeed sannadood inaad xoolaha ii raacdid fain atmamta cashran famin cindika haddaad toban ka dhigtana aday ku jirtaa qur-aanku ma sheegin baa layidhi nebi muuse inuu tobankii raacay iyo inuu sideedii raacay lama kala sheegin fain atmamta cashran famin cindika waxa ibnu cabaas uu yidhi waa nacas buuhi ninka mooda inuu sideed sano adhiga raacayay waayo qof sharaf leh haddaad laba shay doorgelisid war intaasaan kaa doonayaa oo inaga shuruudde haddaad intaa ku dartana aday ku jirtaa qofka sharafta lihi inta yar kuu soo qaban maaye intii aad ka codsato dhan buu ku dhammaystiraya kolkaa ibnu cabaas wuxuu qabaa inuu tobankii sano adhiga raacayay kolley meesha xikmad kalea ku jirtayoo nebiyada ilaahay wuxuu u waxyoodaa afartanka markaana muuse soddon buu ahaa afartankii waxa uga dhinnaa tobanba uga dhinnaa tobankii uga dhinnaa inuu halkan tababar uu ku soo qaato ayuu rabbi qadaray kolkaa laba sano dee intuu sideed sano adhiga raacayba ayuu sideed iyo soddon jir ku soo noqdo loogu waxyooday la odhan maayo qaala wuxuu yidhi innii uriidu waxaan doonayaa an unkixaka inaan kuu guuriyo ixdabnataya labadayda hablood midkood haatayni ee kuwana calaa an taajuranii inaad ajiir ii noqotid amaaniya xijajin sideed sano kolkaa waxaan doonayaa haataynidaas ayaa ismu ishaaro ah qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi yaa qowmi tolkayow haaulaa'i kuwaasi banaatii waa hablahaygii huna iyaga ayaa adharu lakum idiin nadaafad badan fataquu llaaha ilaahay ka baqa oo walaa tukhsuunii hay fadeexaynina fii dayfii martida haygu fadeexaynina alaysa minkum miyuuna idinka mid ahayn rajulun rashiid nin rashiida oo wanaagsan oo wuxuun garanayaa miymuuna idinka mid ahayn alaysa minkum rajulun rashiid gaalay ahaayeen markuu ku leeyahay alaysa minkum rajulun rashiid kolka qof rashiidih miyuuna idinku jirino inuun caqli isticmaalaya qofku isagoo gaal ah ayaa mararka qaar uu caqli isticmaali sida imika kan zimbabwe haysto oo kale waynu ognahay markii ololihii beriga dhaweyd obama uu africa ku marayey sow ma ahayn wuxuu u ololeynayay maxay ahayd rag iyo dumarku dumarkuna inay isguursadaan ragguna inay isguursadaan sida la sheegayo kenya iyo etoobiyaba markuu soo maray ololou saasoo ahabaa la leeyahay kolkaa laakiin waxaa jira kan zimbabwe haysta waa dee diiday waxyaabo waxay soo gaadhayey uu ku yidhiba waayo isagoo laga yaabo intaasoo qof oon islaam ahayn ayaa fikraddan la yaaban ama xumideeda oo de inuun caqligoogu wax diidaya alaysa minkum rajulun rashiid war qof rashiidihi miyuuna idinku jirin ereyga haa haaulaai abaan joogin deed ujeednaa haddaba culima waxaynu ka faa'iidaysanaynaa halkan haaulaai laba jeer bay noo soo noqotay mar waxay ahayd ulaaika hum lwaariuun oo ulaaika baan qaadanay marna waxaynu nidhi ulaai banaati waa isku midun ulaaikana waa baciid ulaa'ina waa qariib laakiin waa jamaco waxaad fahmaysaa ulaaika iyo ulaa'iba rag iyo dumarku way wada leeyihiin ulaaika nisaaun waad odhan kartaa haulaai nisaaun iyo haulaai rijaalun labada waa la odhan karaa ereyga ka dambeeyubaad ku kala garanaysaa laakiin jamaca aan caqliga lahayn inta badan looma isticmaalo haulaai masaajidu ma odhanaysid haulaai buyuutun ma odhanaysid waxaad odhanaysaa jamcu hadduuna caqli lahayn haadihi baad u isticmaali haadihi buyuutun iyo haadihi masaajidu baad odhan laakiin odhan maysa haulaai buyuutun iyo haulaai masaajid siday luqadu u badan tahay weeye alabka luqada wey arkaan ismuishaara ismuishaaraha arkaantiisii ayaynu halkan doonaynaa ismuishaaruhu arkaan buu culima leeyahay laynooga baahan yahay inaynu tixgelino saddex qodob ayaa jira oo arkaantiisa ah qodobka koobaad waa adaatulishaarati adaatulishaara weeye huwa kelimaatu waa kelmadaha almustacmalatu loo isticmaalo lilishaarati ishaaranimo kelmadaha loo isticmaalo wey kelmadu hadday ishaaro faa'iidaynayso iyada weeyaan markaa adaatulishaaraha lagu sheegaya sida haadaa iyo daalika iyo dii iyo tii iyo taa iyo haadihi iyo taaka iyo tilka iyo waxa lamidka ah aadaatulishaaro waa kow ka labaad waa almushaaru ileyhi ka farta lagu fiiqayo markaan doonayo inaan kitaab farta ku fiiqo dee kolley qof baan tusaya anigu keliday farta maan iska fiiqaa un maya qof waa inuu ila joogo aan wax tusayo waxaan odhanaya gaariga ma arkaysa qof baa ila jooga kolka gaariga aan farta ku fiiqayo mushaaru ileyhi baa la yidhahdaa qofkan ila joogeen wax tusayana mushaaru lahu baa la yidhaha mushaaru lahu anigaygu mushiir baan ahay laakiin af carabiga lafdi kuma lihi almushaaru ilayhi huwa ladii ka weyaan yushaaru ilayhi farta lagu fiiqayo almushaaru lahu mushaaru lahuguna huwa ladii ka weyaan liajlihi dartii yushaaru farta loogu fiiqo almushaaru ilayhi mushaaru ilayhiga mushaaru lahugu waa ka ila jooga ee dartii farta loogu fiiqayo bal haddaba tusaalaan keenaynaa saddexdii rukniba ay ku jiraan midaan aadatul ishaaraha ka helayno aan ilayhiga ka helayno aan lahugana ka helayno maalan idaa aradtu markaan doono an adulla aaliban arday inaan tusiiyo min adalabati ardayda ka tirsan qalaman qalin daaca minhu ka lumay amsi shalay qalin yaroo shalay ka lumay baan doonaya arday inaan tusiiyo aquulu lahu waxaan ku odhan haadaa qalamuka war waa kan qalinkaagii haadaakani qalamuka weeyaan fakelimatu haadaa kelmadda haadaahi waa aadaatu ishaaratin aadaatulishaarihi weeyi waaalibu ardayga ila joogeen qalinka tusayaana mushaaru lahu waa kaan isaga wax u ishaaraya wey walqalamu qalinkuna mushaaru ilayhi waa kaan farta ku fiiqayo wey haddaba falmushaaru ilayhi mushaaru ilayhiga farta lagu fiiqaya yakuunu sitatan lix buu noqoni mushaaruileyhigu muxuu noqonayaa ka farta lagu fiiqayaa waa lix lixdaasi waxa weeye farta markaan fiiqayo ama lab mufradaan farta ku fiiqi ama laba ragaan farta ku fiiqi ama jamac ragaan farta ku fiiqi ama saddexdaas saddexdoodii oo dhadiga ayaan farta ku fiiqi gabadh laba dumara jamac dumara lix buu noqonaya waxa aan farta ku fiiqaya waxaynu doonaynaa mushaaruley waxaad farta ku fiiqi kartaa horta waa lixdaa falmushaaru ilayhi mushaaru ilayhiga farta lagu fiiqayaa yakuunu wuxuu noqonay sittatan lix tafsiiruhu haddaan tafsiilinana ima yakuuna inuu yahay mufradan mudakaran aw muanan mudakaran aw jamcan mudakaran aw mufradatan mu'anasatan aw muanan mu'anasan jamcan mu'anafan intaasuu noqonaya walmushaaru lahu waa ka aan wax tusaya aniga ila jooga ka mushaaru lahuga een wax tusayaana yakuunu wuxuu noqonayaa sittatan isna lix mushaarulowguna waa lix uun waayo nin baa wax tusaya ila jooga laba ragoo ila jooga jamac ragoo ila jooga gabadh ila joogta laba dumaroo ila jooga dumar badanoo ila jooga wahaakada tafsiiluhu haddaan tafsiilino ima an yakuuna inuu yahay mufradan mudakaran mufrad mudakara inuu yahay iyo muanan mudakaran muane mudakara inuu yahay aw jamcan mudakaran jamc mudakara inuu yahay aw mufradatan muanasatan mufrado muanasaa inuu yahay musanan muanasan laba muanaa inuu yahay aw jamcan muanasan jamc muanaa inuu yahay intaa mid ahaan buu noqoni xaalaat lmushaari ilayhi mushaaru ilayhiga xaaladihiisii baan halkana doonayna inaan ku ogaano yakuunu wuxuu noqonayaa almushaaru ilayhi ka mushaaru ilayhiga farta lagu fiiqaya qariiban mid qariibabuu noqoni mid kuu dhow sida eeg kanaad farta ku fiiqaysaa marna wuu kuu dhowaan marna wuu kaa fogaan marna dhexdhexaad buu ahaani sida haadaakani qaala lii wuxuu igu yidhi inaka saadiqun run baad sheegaysaa haadaakani qaala lii wuxuu igu yidhi inaka saadiqun run baad sheegaysaa waa ereyga haadaa waa qariibkii wayakuunu mutawasitan mid dhexdhexaada buu noqon sida daaka kaa dhexda jooga xabiibi waa kii aan jeclaa wayakuunu baciidan wuxuu noqonayaa mid baciida sida daalika kaa fogi saariqun waa tuug saddexdaa xaaladood haddaba durtaba qayba halkaa kaaga soo baxay kafarta lagu fiiqayaa imise u qaybsamay lix kafarta loo fiiqaye kula joogeed wax tusaysaana imise u qaybsamay lix labadaa lixaad isku dhufo horta lix iyo soddon waayo eeg hadduu nin qurihii ila joogo kaanfarta ku fiiqaya lixdiibuu noqon nin baan nin tusaya nin baan laba ragga tusaya nin baan jamac ragga tusaya nin baan gabarh tusaya hadduu ka ila jooga laba ragga yahayna kaanfarta ku fiiqaya lixdiibuu noqon lixdan ila jooga mid kaste oo soo qaataaba kaanfarta ku fiiqaya lixdii noqonaya lix lix lagu dhuftay lix iyo soddon wey haddaba lix iyo soddon anfarta ku fiiqaya lix iyo soddon mar way ii dhowaanayaan haddana lix iyo soddon kuba mar way iga fogaanayaan haddana lix iyo soddon kuba mar dhexda ayay istaagayaan oo meel dhexe ayay noqonayaan kolka waxaynu dareemaynaa lix iyo soddonkii baan saddex kusii dhufanayna si boqol iyo sideed ay u noqdaan xaaladaha halkan aan ku ishaarayna qaybta ayaan uga dan leenahay ka soo baxaya cashirku inaan ogaano xaalaat mushaar ilayhi mushaaru ilayhiga xaaladihiisii yakuunu wuxuu noqonaya almushaaru ilayhi kafarta lagu fiiqaya qariiban mid qariiba sida haadaakani qaala lii wuxuu igu yidhi inaka saadiqun run baad sheegaysaa wayakuunu wuxuu noqoni mutawasitan mid dhexdhexaada sida daaka kaa dhexdhexaadkii kaa meesha dhexe jooga xabiibi waa kaan jeclaa wayakuunu wuxuu noqoni baciidan mid fog sida daalika kaa fogi saariqun tuug weeyi wa jumlatu ismilishaara ismulishaaraha jumladiisi iyo iskugeyntiisu yakuunu wuxuu noqonayaa sitata almushaari ilayhi lixda farta lagu fiiqayo almadruubi ee oo lagu sii dhuftay almadruub oo lagu sii dhuftay fii sitati mushaari lahu lixda farta loo fiiqayo almadruub oo lagu sii dhuftay fi lxaalaat aalaaa saddexda xaaladood faxaasilu haadihi اlaqsaam qaybahan oo dhan khulaasadoodu waa amaaنiyata qism boqol iyo sideed qaybood ayay ku soo ururayaan halkaa ismu ishaarihii ayaa inagaga baxay oo ismu ishaaraha warkiisii inta ayuu noqday waxaan doonaynaa haddana aqsaamu lmawsuul inaynu qaadanno ismiga mawsuul iyo qaybihiisii yanqasimu wuu qaybsamayaa almawsuulu mawsuulku wuu qaybsamaya ilaa mawsuulin mawsuul ismiyin ismiya ismi mawsuul iyo mawsuulin mawsuul xarfiyin xarafa xaraf mawsuul labadaas horta mawsuulka u qaybsamaa mawsuulka xarafkii waa ka soo socda ee adawaatulmasaadir ma haysa adawaatulmasaadir baa mawsuul xarfiya la yidhaahdaa amilatu asmaa almawsuula almukhtasa asmaada mawsuulada ee mukhtaska a ah, tusaalayaashoodaynu halkan ku arki qaala tacaala alle wuxuu yidhi huwa ilaahay alladiika weeyaan yuriikum idin tusinaya aayaatihi aayadihiisa wayunazilu lakum idiin soo dedejinaya min asamaa'i samada risqan risqi wamaa yatadakaru ma waantoobo ilaa man yuriibu nin ilaahay u towbo keenaya mooye mid kale huwa ladii ereyga alladii abaa ismi mawsuul ah qaala tacaala alle wuxuu yidhi rabbanaa rabbigayow arinaa na tusi alladayni labadii adalaana na soo baadiyeeyey oo min aljinni iyo walinsi ka ahaaday najcalhumaa waxaanu ka yeelaynaa taxta aqdaamina lugaha yaga hoostooda ayaanu gelinaynaa liyakuunaa si ay u noqdaan min alasfaliina dadka aadka u liita alladayni daasaa iminka ismi mawsuula rabbanaa arina aladayni alladayni qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaysnayn biاlaakhirati aakhara kuwa aan rumaysnayn layusamuuna waxay ku magacaabayaan almalaaikata malaa'igta tasmiyata alunha dhadig magicii ayay ku magacaabayaan waa ina aladiina lafdiga aladiina ah qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi waaladiina kuwa laa yadcuuna aan caabudaynin maca allaahi ilaahay maciisa ilaahan aakhara ilaah kale aan caabudaynin walaa yaqtuluuna ana dilaynin annafsa naftii aan dilaynin allatii nafta xarama allaahu ilaahay uu xarimay ilaa bilxaqi xaq inuu ku dilo mooye walaa yasnuuna ana sinaysanayninna waman yafcal daalika sidaa ka sameeya yalqa wuxuu la kulmayaa ahaaman dembiye waaweyn buu xagga rabbi kala kulmaya waxaan doonaynaa lafdiga imika aayaddaa waxaan uga jeednaa walaa yaqtuluuna nafsa allatii allatiidaasaan ujeednaa ismiga mawsuule allatii ah alladiina hore maaha alladiina mar hore aan soo sheegnay allatiidaasaan hadda uga dan leenahay qaala macruufu rusaafi wuxuu ihi gabayaagii macruufu rusaafi lo odhan jiray nin reer ciraaqoo caana weeyaan wamaa baalu caynayka lataynii araahumaa tudiiraani laxdan yaxmilu lxusnawaaniyaan wamaa baalu caynayka labadaada indhood arrinkoogu waa maxay wamaa baalu caynayka labadaada indhood arrimahoogu waa maxay allatayni labadaa indhoodoo araahuma aan arko tudiiraani iyagoo wareejinaya laxdan daymada oo yaxmilu xambaarsan alxusna murugo waaniyan aad u daallan welibana adigoo aad u daallan baad ama murugo daashay oo aad u daallan ayay indhuhu sidaa u wareejinayaan labadan indhoodee daalay waa maxay labada indhoodee daalay ee markay daymoonayaan daalku ka muuqda waa maxay wamaa baalu caynayka allatayni ereyga allatainiya ismi mawsuulo laba dumara ah qaala tacaala alle wuxuu yidhi wallaatii kuwa ya'tiina la imanaya alfaaxishata zinada oo min nisaa'ikum dumarkiinna ah fastashhiduu calayhinna markhaati u sameeya arbacatan afar minkum idinka idinka tirsan wallaatiida ayaan doonaynaayo ismi mawsuul ah haddaba halkaa waxaan ku soo baxnay ismiga mawsuulee mukhtaska ah lixdiisii qaybood baynu halkaa ku soo aragnay halkana isla isagii unbaan ka sii yar warbixinay aqsaam mawsuul alsmi ismiga mawsuul wuxuu u qaybsamaa mukhtas iyo mushtarag kolkaa mukhtaskiibaa inaga maqano ee mushtaragiibaa inaga maqano mukhtaskii uun soo laba yanqasimu wuxuu u qaybsamay ismulmawsuuli ilaa mukhtasin iyo wa mushtarakin falmukhtasu mukhtasku amaaniyatu alfaadin waa sideed lafdi oo lisittati aqsaamin lix qaybood u sugnaaday sideed lafdi oo lix qaybood u sugnaaday sideedii lafdi toddoban baa inoo qorano mid baynu ka aamusnay ama hal raqan baan wadagelinay raqamka toddobaad baa nambar labaad uu ku wada jiraa wahiya waxa weeye alladii alladiiyaa loo isticmaalaa waa mukhtaskii hadda lilmufradi mudakr mufradka mudakarka ah qaala aladii kii wuxuu yidhi sallaa fi lmasjidi masaajidka ku tukaday taakhartu can ilxisa xiisadii waan ka habsaamay qaala aladii lafdiga alladii ah alladaani weeye oo lilmuana musanaha u sugnaaday almudakari labka ah ra'aytu ladayni labadii baan arkay tafadalaa bilqalami qalinka isiiyey alladaynidii weeyi alladiina weeyaan oo liljamci lmudakar jamaca mudakarkaa u sugnaaday marartu waxaan soo maray biladiina kuwii qaabuu can ilxisati xiisadda ka maqnaaday allatii weeyi oo lilmufradati gabadha almu'anasati dhadigaa u sugnaatay allatii tii kasarat ilkursiya kursiga jebisay qaabat ilyowma maanta way maqnaatay allataani weeyi oo lilmusanaa musanaha almu'anasi dhadigaa u sugnaaday haataani labadani allataani waa labadii kasarat alkursiya kursiga jebiyey allatii weeyi oo liljamci lmu'anas jamaca maca muanaska u sugnaaday haaulaa'i kuwani allaatii waa kuwii ishtarayna alqalama qalinka soo iibsaday alulaa alulaadana laba qayboodo marna jamc ragay kudhici marna jamc dumara waxaa kutusaya jumlada siday ugu jirto alulaa waa liljamci jamca mulaqan kiyon la kala qaadayn labiyo dhedigan loo kala qaadayn jaa jaaa waxaa yimid alulaa kuwii karihuu nacay adulma dulmiga iminka alulaadaasi ma rag baa mise waa dumar caaidkaa lagu kala gartaa kerihu waawljamaaca mayna ku jirin wowdu rag unbay ku dhacdaa kerihu marka la yidhaahdo alulaadii baan rag ahayd markaa haddana waxaan idhi jaaat waxaa timid alulaa kuwiibaa yimid kerihna nacay albaqya dulmiga kerihna nuunu nisbuun ayuu ku dhacaa jamac dumara buu ku dhacaa kerihna walwaalidaatu iyo rudeecina oo kale wey insha allahu tacala cashirkeennu maanta halkaa ayuu inoogu egaan doonaa biidni illaahi tacaala bartah inoogu joogo